بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات ilaa aayadda boqol iyo soddon iyo toddoba waa suurat lancaam darsigii hore waxaa u dambeeyey waidaa jaathum aaya aayadii maxay markay u timaado qaaluu waxay dhihi lan numina xataa nutaa mila maa uutiya rasuulullah ilaa annagana naloo waxyoodo ma rumaynayno marka allah wuxuu leeyahy allaahu aclamu xaysu yajcalu risaalata meeshuu rasuulnimada dhigay isagaa garan waa nabiyullaahi maxamed sayusiibu ladiina ajramuu saqaarun cinda allah waxaa asiibi doona qolyaha dambaabay dulli alla agtiisa iyo cadaab shadiid allah meeshan waxaa la yidhi faman yurid illaahu qofkii alla doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax wuxuu furi oo waasicin sadrahu qalbigiisa lilislaami islaamnimaduu u waasicin waman yurid qofkuu alla doono an yudilahu inuu lumiyo yajcal wuxuu ka yeeli sadrahu qalbigiisa dayiqan kii cidhiidhia xarajan oo meel laga gala lahayn waa isla cidhiidhi uun kaanama waa sidii yasacadu isagoo fuulaya fi samaa samada fuulaya marka meeshan tusaale la inaga siiyey allah wuxuu leeyahay qofkii alla hanuunayn qalbigiisaa la furaa sadri baa la cabiray qalbigaa loo jeedaa qolada balaaqadu waxay dhahen min tacbiiri lmaxalli wa iraadat ilaali bay dhahen qolada balaaqadu sadri baa la cabiray wadnahana loo jeeda marka qofkii alla khayr la doono qalbigiisa la waasicin waasicintu waa sidee fahmadaa loo furi nabigaa la weydiiyey sidee qalbiga loo sharxi baa la yidhio nuurun yuqdifuhu llahu fi lqalbi duud waa nuur ilaahay qalbiga ku tuuray marka fahmigiisa iyo aqoontiisa iyo xusuustiisa yaa waasaca marka marka hore ilan waxaa la sheego maskaxdaa qabanaysa qalbigay ku ridi marka qalbigaa kala shaqaynaya oo fahmaya qofkii ilaahay inuu lumiyo uu doono qalbigiisa dayiqan cidhiiri buu ka dhigay xarajan oo lama galay ah yani cidhiiri waa xarajan waa isla cidhiiri laakiin meel laga gala waxaan lahayn baa xaraj la yidhaha waa sidii isagoo samada fuule oo kale macnaha sidii samada hadduu qof isku dayo inuu fuulo ayna suuragalu ahayn yuu qalbigoodana inuu xaqu galo ayna suuragalu ahayn wy fikrad yaroo kalena way ku jirtaayo waxaa la ogaaday qofku markuu kor wax usii fuulayo wax dheer fuulayo neeftu way ku cidhiiryami way ka qabsamay neefta neeftu si fiican uga iman mayso marka qofkaa wuxuu la mid yahay dembiilaha ah oo dalaalka alla u xukumay sidii isagoo samada fuuli ka dhigan yani qofkii isku daya inuu samada fuulo u fuuli karayn yuuna isaguna u fahmaynin oo qalbigiisa wax u gelin faman yurid qofkii alla la doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax wuu furi sadrahu qalbigiisa lilislaami islaamku u furi islaamnimada iyo xaqu u furi qalbigiisu fahmi buu yeelan nuur buu yeelan wax walba u xusuusnaan waman yurid qofkii alla doono an yudilahu inuu lumiyana yajcal wuxuu ka yeeli sadrahu qalbigiisa dayiqan kii cidhiidiyan oo meel laga gala lahayn xarajanu aada cidhiidi u ah in kaanamaa waa sidii isagoo markii xaqa loo sheegayo yashacadu fuulaya fi samaai sida qofka samada inuu fuula isku daya ayna suuragal ugu ahayn yaa kana inuu waxfahmo suuragal ugu ahayn kadalika sidaa kaa ciqaabta loo duldhigay oon qalbigiisa waxba u gelaynin yajcalullaahu alla u yeela arrijsa qurunka iyo dembiga cala ladiina kuwii laa yuminuuna aan rumayn rijsigu waa macno badan buu leeyahay waxa qurmoon baa la yidhaha dembigaa la yidhaha shaydaankaa la yidhaha cadaabkaa la yidhaha inkastoo rijsigu cadaabka ku khaas yahay marka rijsiga waxa weeye dembi baa dushiisa saaran sida ninkaas hore uu wax u fahmi waayey ee ilaahay dalaalka ku xukumay yaa qof kasta oo aan mu'min ahayn yaa dambi dusha uga saaran yahay kadaalika sidaas ninkaasuu dembi ilaah u yahay oon qalbigiisa waxba u gelaynin yajcalullaahu alla u yeeli arijsa dembi qurun cala ladiina kuwii laa yuminuuna aan rumayn qofku hadduuna mumin ahayn waa wasakh weeye wahaadaa jidkan aad ku taagan tahay nebiyullaahi maxamedow siraadu rabbika rabbigaa jidkiisii weye mustaqiiman xaaluu toosan yahay qad fasalnaa waan kala cadaynay alaayaati aayadaha liqowmin qowm baan u cadaynay yadakaruuna waan toomaya jidkan hadda adugu aada haysato kuwii dalaalku wakaa jidkan hadda adugu aada haysatee waxyigah lagu waxyooday waa jidkii alle oo toosan wey welibana waa la kala sharxo waa la cadeeyey ciddii wax garanaysa oo ku camalfalaysa waa loo cadeeyey qur-aanka kariimka ah waxaa ka macno xun dadku waxay qoraan yaa ka adag oo ka adag fahmi kari maysa minhaajka oo kale saad ku fahamta way adag tahay qur-aanka kariimka hal kelimo oodan macneheeda fahmaynin ma jirta wey waa wax la ogaaday allah wuxuu leeyahay wahaadaa jidkan aad ku taagan tahay siraatu rabbika rabbigaa jidkiisii weeye mustaqiiman xaal uu toosan yahay carabiga siraada mustaqiimka waxaa loo yaqaanaa waddo toobiye ah oo wadooyin qalqaloocani ay hareeraha ka yihiin carabiga kaasaa loo yaqaana qad fasalnaa waan kala cadaynay waan faslinay waan kala dhigdhignay alaayaati aayadihii liqowmi qowm yadakaruna waan toomaya qur-aanka kariimkii wuxuu anfici qofkii xaq diyaaru ah qofkaasuu anfici lahum dadkaa muminiinta ah oo mudakiriinta ahoo aayadaha fahmay waxaa usugnaaday daarusalaami nabadgeliyada daarteedii yaa usugnaatay waa jannada wey qolyaa waxay dhaheen daarusalaami allaha salaama daartiisii tafsiirkan kalaa ka fiican daarusalaami baan u yeelay lahum waxaan u yeelay muminiinta daarusalaami nabadgelyada daarteedii waa daarta waxa weeye aan dhib ka lahayn cinda rabbihim rabbigood agtiisa cinda rabbihimtu waxay ishaari waa qiyaamaha wey marka qiyaamaha la joogo daartay gelayaani waar daar nabadgeliyo daartaa nabadgeliyo maxaa lagu helay qur-aanka lagu helay wahuwa allana weliyuhum naasirkooda weeye ama maamulahooda weeye bisababi maa shay sababtii iyay daartaa ku gele allana uu ugu kaalmayn kaanuu ahan yacmaluuna kuwa camal fala baleeg masaladaa tixraaco maxaa lagu galay jannadii alla maxaa lagu helay ku dhaqanka qur-aanka kariimka ariiqadii nabiylahi maxamed lahum daarusalaami baa u sugnaatay cinda rabbihim rabbigood agtiisa wahuwa allana weliyuhum kaalmeeyahooda weeye u gargaarahooda weeye bisababi maashay sababtii yacmaluuna ay camal faleen wa yowma maalin bal nabiyulaahi maxamed oo hadda sheeg yaxshuruhum alla uu soo ururin dadka jamiican dhammaan waxaa la dhihi marka yuqaalu lahum waxaa loo dhihi yaa macshara aljinni jinka jamaacadiisiiyo qad istagsartum waad badsateen milal insi insiga waad ka badsateen oo dad badan baad xukunteen wa qaala awliyaauhum jinka awliyadii siina waxay dhihi kulle saaxiibada minal insi ah rabbanaa rabbiga istamtaca wuu ku raaxaystay bacdunaa qaarka iyo bibacdin qaarka kale oo anaga laftayadu waa ku raaxaysanay wabalaqnaa waanu gaadhnay ajalanaa ajashayadii allajii ajashii ajalta lanaa aada noo muddaysay maalinta qiyaamaha la keenaa la dhihi jinkiio insiga waad ka badsateen waad boobteen macnaa dad badan baad xukunteen oo duubsateen wey istagartum waad badsateen oo gacantaad ka buuxsateen jinka insiga insiga insigiibaa u garaabi marka insigiibaa jinka u garaabi annaga laftayadu waan ku raaxaysanay bayl siday noogu raaxaysteen marka jinku muxuu insiga kaga raaxaystay markay lumiyaan iyagoo isigu ka sharaf badan yahay yay yay ka tala qaadanayaan jinkii carabtu berigaa markay tog cidla amaraan oo jin joogo jinkay waan ku magan galay bay dhihi jireen markaasuu jinku isla weynaan jiray jinku raaxada uu ku raaxaystay waa middaa iyaguna raaxada ay ku raaxaysteen waxaa weeye waddadii xaqa ahayd bay ka leexiyeen wada nafta u roono sinadii iyo tuugadii iyo waxaa iyay ku hanuunayeen marka taas wey raaxada ay jinka ku raaxaysteen oo dinkiibaa wadada ka lumiyey yowma maalin sheeg baa layidhi nabiyullaahi maxamedow yaxshuruhum uu alla shirin jamiican dhammaan oo uu alla dhihi yaa macshar aljinni jinkii jamaacadiisiiyow qad istagsartum waad ka badsateen min alinsi insiga xaggiisoo dad badan baad lumiseen wa qaala wliyaauhum jinka saaxiibadood waxay dhihi oo min alinsi insiga ah rabbanaa rabbigayow istamtac wuu ku raaxaystay bacdunaa qaarka iyo bibacdin qaarka oo siday jinku noogu raaxaysteen oo noo xukumeen oo madax u noqdeen yaanu anagu u raaxaysano waxyaabo badan oo naftu jeceshahay yay noo qurxiyeen wabalagnaa waan gaadhnay ajalanaa muddada yadii alladii ajalkii ajalta lanaa aada noo muddayso dhimashadii ah qaala alla wuxuu dhihi annaaru naar baa maswaakum hoyaatinkiina ah degaankiina waa naar khaalidiina way ku waari fiihaa dhexdeeda ama waad ku waaraysaan ilaa maa shaa allah alla intuu doono mooyaane ina rabbaka rabbigaa xakiimun kiif maamul wanaagsan weeye caliimun oo og istinaha ilaa maa shaa allahuda culimmadu waxoogay way waxyaabo badan bay ka bixiyeen ila khaalidiina fiiha abadan baa laisku ogaa waa laga soo reebay ilaa maa shaa allahu baa layidhi qolyo waxay ku fasireen ilaa maa sha allahu intuu alla doono oo waa inta intaasayna naartii ku dhex jiraynin qolyana waxay yidhaheen waa intay adduunka joogeen qolyana waxay yidhaahdeen dad dad gaaladan dad ku jira yaan ku waari doonin marka ilaa maasha allahu ilaa maasha allah qofku alla doono naarta ku waadhaynino waktigan gaalada lala hadlayo dad ku jiray ee adduunka la joogay dad ku jiray oo deedna muslimoo alla ka soo reebay ibnu kaiir sidaasaa wanaagsan buu leeyahay adabarina wuxuu leeyahay waa intii maxsharkiiy udhaxaysay iyo naarta gelideeda intaasaynu ku daynan intii naxsharka naarta geli ilaa maasha allahdu waa inta allah wuxuu leeyahay qaala alla wuxuu yidhi annaaru naarbaa maswaakum nagaadigiina meeshaad ku nagaanaysaan khaalidiina xaala aad ku waaraysaan fiihaa dhexdeeda ilaa maasha allahu inta alla doono oo intaydan weli naarta gelin weeye oo maxsharka aada joogtaan in allaha alla xakiimun ka wakadaalika sida jinku u lumiyey insiga yaanu nuwallii ugu gacan gelinoo u tawallisiinay bacdo aalimiina aalimiinta qaarkood bacdan qaarka kale bisababi maa shay sababti kaanu ahaan yagsibuuna kuwa shaqaysta sida jinku insiga u lumiyey yaa qof kasta oo aalima aalim loo xukunsiin aalim baa madax looga dhigay qofku markuu aalim yahay oo uu xaqa diido aalimkana gacanta loo gelin waa waxyaabaha hadda dhacaya ee u badan wey markay dadku xaq ka leexdaan oo diidaan daalib baa gacanta loo gelinoo xukumi oo layn oon aba yeelayn oo xoolahooda ka dhici oo wax walba ku samayn waa sidaa wey sida jinka insiga loogu gacan geliyey oo dusha looga saaray oo wadadii uga leexiyey ya qof kasta oo aalima yaa aalim kale lagu diro madaxa looga dhigay waa wax lahuba wey wakadaalika sidaa jinku uu insiga u xukumay yaanu nuwalli uxukun siin u tawalisiin bacd aalimiina aalimiinta qaarkood bacdan qaarka kale bisababi maa shay sababtii kaanuu ahayn yagsibuuna kuwa shaqaysa yaa macshar ljin jinkii shirkiisiiyo iyo walinsi insigiiyo alam yatikum yaanu idiin imanin rusulun rusul oo minkum idinkaydnku midoo idinla jinsi ah kuwaasoo yaqusuuna idinka qisooda calaykum dushiinna aayaatii aayadahayga wayundiruunakum idiin diga liqaaa ymikum maanta la kulankeeda oo haadaakana maanta inaad imanaysaan idinka diga qaaluu waxay shahidna waan caddayno markhaataan ka nahay calaa anfusina inay rusushuda soo gaadhsiiyeen markaasay qiranaya waqarradhum ulxayaatu dunyaa noloshaan gaaban baa ku kadisay oo inay sida nuun moodiyo iska noolaanayaan bay la ahayd washahiduu waxay ku qireen calaa anfusihim naftooda anahum iyo kaanuu kaafiriin inahayn markaa ay goobjoogga yihiin ee maxkamaddii alla taagan yihiin inay gaalo ahaayeen bay isku caddaynayaan alla wuxuu leeyahay jinkii iyo insigiiyo miyaa rusul idinka idinkamid aho idiin sheegta ayadhayga ma waana idiin imanin oo idiin digtaa meeshaa rusulun minkum culimmada qaar baa yidhi jinkuna rusul bay leeyihiin ee insiguna rusul buu leeyahay marka xaqiiqadu sidaa meehe rasuulka insiga baa jinkana rasuulu ah marka rususha insigu waa dadka intay qur-aanka dhagaystaan oo yimaadaan yaa qawmana ajiibu daacilah yidhaahdo ula taga jinkii oo waxu sheega kuwaasa iyaga rasula waa ducaad iyaga waxaa la joogaay markaa waxay yidhaahdeen miyaa la digin markii layidhi waan qiray bay yidhaheen naftayada in rusuli timid wax walba noo sheegeen adduunyadii baan ku kadiso alla leeyahay waxay moodayeen noloshanubay macaansaneen waa sideennan oo kale innagana wayna haysataa adduunka markaad joogto ha isku hadlayne cibaado iyo waxaad alle la hortegi lahayd sii samayso washahiduu waxay ku qireen calaa anfusihim naftooda annahum yaqaanuu inay ahaayeen kaafiriina gaala markay adduunka joogeen inay gaalo ahayeen bay markaa maxkamadda horteeda ah yay ka qirayaan marka meeshaa waxaa lagu tusaalaynayaa alle hortiisa waxaad la tegi lahayd haddii bima maxaad acmal fashay cumrigaagii maxaad ku hadlaysay allahayow waaxid baan ahaa laa ilaaha illa allah waan tukan jiray waan xajihi jiray wixii oy dhab noqoto ilaahay subxaanau watacaala wuu ku dambi dhaaf su-aashuna meel dadku joogaba lagugu su-aali maayo hadaad khayr la timaado laakiin haddaad shar la timaado dadka hortiisaa lagugu su-aali oo lagu fadeexayn yaa macshar aljinni jinkii shirkiisiiyo walinsi alam yatikuma waanu idiin iman rusulun rusulo minkum idinkaidinla jinsi ah oo afkiina ku hadlaysa kuwaasoo yaqusuuna idinka qisooda idinka sheekeeya calaykum dushiina aayaati aayadahayga wayudirunakum idinka diga liqaa yawmikum maanta la kulankeeda hadaa tana maalintan aad joogtaan miyaa laidin sheegin qaaluu waxay shahidnaa cadaynay markhaataan ka nahay calaa anfusinaa waxaan ku cadaynaynaa inay rusushu noo yimaadeen oo noo sheegeen waqaratum waxaa ku kadisay markay adduunka ku noolaayeen oo la cibaadaysan waayeen alxayaatu dunyaa noloshaan gaaban addunyaa minadani ah haddii laga keeno noloshan xun weeye min adunuwi hadday noloshan dhowey alxayaatu dunyaa washahiduu waxay ku qireen oy ku caddeeyeen calaa anfusihim naftooda anhum iyow kaanuu inay ahayn kaafiriina gaalo daalika digniintaasi daalika digniintaa uu alla u degaya dadka maxaa ugu wacan anu xaal iyo shaniye lam yakun rabbuka rabbigaa ma aha mulikalquraa magaalooyin axad halaaga bidulmi bisababi dulmihim iyaga dulmigooda kuma halaago walxaal ahluhaa qaryooyinka ehelkooduna kaafileyn halmaansanyihin weli loo digay allah wuxuu ugu diray rususha jinka iyo insiga waxaa rususha loogu diray allah wa watacaala xikmadiisu waxaa weeye qof haafila dulmigiisa inaan loo halaagin lafdigaa biulmin culimmadu tafsiir bay ka bixiyeen qolyo waxay dhaheen biulmihim iyagu dulmigay sameeyeen iyagoo la baraarujinin loo digin allahu halaagi maayo culimada qaarna waxay ku fasireen ilaahay dulmi uu dulmiyayu ka gardaran yahay cidna uma halaago aafiliina marka waxay u badan tahay biulmihim yay culimadu u badan tahay iyaga dulmigooda all uma halaaga wey ta kalena waa suuragal wey daalika rusushaa la diray halkaasay ku noqon anhu xaaliya shaniye eh. lam yakun rabuka rabbigaa ma aha nabiyulaahi maxamed o mulikalquraa qaryooyinka magaalooyinka ka halaaga biulmin bisababi ulmihim ulmigooda sababtiisa walaal ahluha qaryooyinka dadkoodu haafiluuna ay lamaansan yihiin aan loo digino waxba loo sheegin hataa nabcaa fiihim rasuulan walikullin darajaatu walikullin kulla arko qof xun iyo qof wanaagsan waxaa usugna darajaatin darajooyin min ajli maa camiluu waxay camal faleen dartii wamaa rabbuka rabbigaa maaha subxaanahu watacaala biaafilin axad halmaansan camaa yacmaluuna waxay camal faleen qof xun iyo qof wanaagsan daraja la kala leeyahay kii wanaagsanaa ee fiicnaa darajo fiican buu heli jannadu geli darajooyin buu heli kii xumaana darajooyin xagga naarta ayuu heli waa la kala darajo sareeya naarta lafteeda marka xagga marka la isticmaalayo naarta darakaad baa la yidhaha jannadana waa darajaad wixii hoos u kala sareeya darakaad baa la dhihi walikullin kulla arka waxaa usugnaaday oo khalqiga ah darajaatun darajooyin min ajli maa shay darti camilo ay camal faleen qof walba camalkiisu darajaday geyso unbuu joogaa wamaa rabuka rabbigaa ma aha biaafilin axad halmaansan amaa yacmaluuna waxay camal falayaan shar iyo khayr dadku waxay camal falayaan allah baa kala xisaabtamay subxaana wa tacaala wa rabuka alaniyu wa rabuka rabbigaa nabiyulaahi maxamed alaniyu ka hodana wey can khalqihi uu ka maarmaa durraxmati raxmadka u saaxiibo wey in yasha hadduu doono yudhibkum wuu idin baabiin uu idin tagsiin wayastakhlif wuxuu idin soo daba marin min bacdikum dabadi markaad baaba'daan maa yashaa wuxuu doono kamaa anshaakum siduu idinkaba idinka abuuray min duriyatin tar min duriyati qawmin qoom taranki aakhariin oo kale allah waa qani cidna uma baahna hadda maca daalika waa duraxma markii axadku uu qani yahay haddee innaga dhexdeenna markii dadka aqniyadii inta badan ma raxmad badna allah waa ani oo cidna uma baahna haddana maca daalika waa raxiim raxmadiisu waa diyaar isagoo aan dan ka lahayn oan ujeedo kale ka lahayn yuu naxariista ummadiisa siin allah subxaanau watacaala hadduu doono wuuba idin baabainba wuu idin tagsiin wuxuu idin soo dabamarin wax alla wuxuu doono siduu idinkaba idinka abuuray qolo kale tarankeen qolo kaloo baabaaday buu idin soo dabamarin marka waxaa weeye qolo idinka idinka daacabadoon idinka fiican markii idinka dhibkaad geysateen dartii hadduu alla idiin halaago kuwo idinka fiican baa meeshii la keeni wey wa rabbuka rabbigaa nabiyullaahi maxamedow alkhaniyu ka hodana weyn ka maarma cid walba durraxmata haddana raxmadu saaxiiba in yasha hadduu doono alle yudhibkum wuu idin tagsiino wuu idin baabi'in wayastakhlif soo daba marin min bacdikum dabadiin intaad halaagsanteen kadib mayshaa wuxuu doono kamaa anshaakum siduu idinkaba idinka abuuray mizuriyati qowmin qowm tarankii aakhariin oo kale marka macnaha digniin baa layna siinaya haddaad xumaanta ka joogi weydaan allah dan kale idinkama lew idin baabain way intii nabiyulaahi muuse ka horeysay ciddii dambi la timaada waa la rogi jiray waa la baabain jiray intii nabiyulaahi muuse ka dambaysay jihaad baa la jideeyey marka dhibaato kale oo dhacda mooye wax la dabargooyay ma jiro inama tuucaduuna waxaa la idiin ballan qaadayaa laidin yaboohi la-aatin wuu iman wamaa antum idinkuna ma tihidin bimucjiziina kuwa alla cajiisgelinoo ka baxsan kara ma tihidin qiyaamaha markaad qiyaamaha joogtaan allah baa idin xukuma waxa la yaboohaye wuu iman doonaa oo qiyaamuhu wuu iman doonaa shar iyo khayr waxaad samaysaan wuu iman doonaa allana kama adkaan kartiin oo kama carari karti meel aad uga baxsataan wamaa antum idinkuna ma tiidin bimucjiziina kuwa alla cajis gelin kara oo ka carari kara ama ka dhuuman kara ma tiidin qul waxaa tidhaa nabiyullaahi maxamed yaa qawmi tolkayow icmaluu camal fala calaa makaanatihum dariiqada aada hadda ku jirtaan ku camal fala inii aniguna caamilun waxaan ku camal falay calaa ariiqatii waxba iskama keengelin fa sawfa taclamuuna waad ogaan doontaan man takuunu qofkay u hato lahu isaga caaqibatu daari daarta cidhibteeda wanaagsan adduunka qofka gargaarka ku hela oo aakhiro jannada ku hela waabaad ogaan doontaan inahu alla laa yuflixu inahu shaniya laa yuflixu ma guulaystaan aldaalimuuna daalimuunta ma allah subxaanau wa tacaala wuxuu leeyahay nabiyo waxaad ku tidhaahdaa waxba inama kala gelin waa meesha la yidhaahdo ciisa bidiin muusa bidiin haweenkan ka maqla labada ruuxe waxba isuma keen jiraan waxba isuma keen jiraan marka aayadaha noocanahoo kale ah waa intaan jihaadka la sharceynin ayadaha nabiga laleeyahay qoladaa faraha ka qad waa intaan jihaadka la sharceynin markii jihaadka la sharciyey gaalada waxbaa laga qaba kiyada berro sameeya waa laga goyn wey qul waxaa tidhaa yaa qawmi tolkayo icmaluu camal fala calaa makaanatikum dariiqadaa aad haysaan ku camal fala inii aniguna caamilun calaa dariiqatii ana taydaan ku camal fal fasawfa taclamuuna waad ogaan doontaan man axadkii takuunu lahu ay u sugnaatay caaqibatu daari daarta ciribteeda daaru dunya walaakhira adduunka qofka gargaarka hela oo guusha hela oo wanaagga hela aakhirana khayrka hela waaba ogaan doontaan inahu shaniga jiraa waxa weeye laa yuflixu ma guulaystaan aalimuuna aalimtu ma guulaystaan wajacaluu lilaahi wajacaluu waxay u ahaysiiyeen u yeeleen lilaahi alle mimaa kii xaggiisa daraa u abuuray oo min alxarsi beera walancaami xoolo noola nasiiban qayb bay ka siiyeen faqaaluu waxay dhaheen haadaaka lilaahi alla u sugnaaday waa bizacmihim sida iyaga la tahay kulliba allah leh wahaadaakana lishurakaaina shurakadayadii aan alla la wadaajin jiray yuu usugnaaday famaa kaana wuxuu u ahaaday lishurakaa'ihim shurakadooda falaa yasiluuna gaari maayo ilallaahi alle gaari maayo waxba ka siin maayaan wamaa kaana wuxuu ahaaday lilaahi alle fa huwa yasilu wuu gaari ilaa shurakaaihim shurakadooda saaa waxaa xun maa yaxkumuuna waxay dhaqanka carabta wuxuu ahaa beer baabixi qaybtaa waxaa leh bay sanamka iyo kuwa u adeega qaybtaana allah le bay leeyihiin qaybta allah le ay leeyihiin fuqarada iyo masaakiinta martiday siinayaan qaybtana sanamka iyo cidda u khidmaysa yay ku bixinayaan xoolaha nool intaa waxaa leh sanamka marka sanamkii intuu adeegta caanaha looga liso hilibkooda loo intaana allah le bay fuqarada iyo masaakiintay siinayaan waxa waxa sanamku leeyahay markuu baabao alla wixii uu lahaa bay siinaya oo alla isagu waa qani uma baahna bay leeyihin sanamkuna waa faqiir bay leeyihin waxa alla leeyahay markuu baaba-ana waxay dhihi waxba alla siin mayno asnaamta waxba lagama qaadi karo waa fuqaro waa sharci iyagu ay samaysteena garo ah, waa sharci ay samaysteen wey marka waxoo dhanna allaaba isla leh gebi ahaanba allah isla leh laqbaduna waa sidan wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi alle mimaa kii xaggiisa daraa uu abuuray oo min alxarsi beera walancaami nicmule nasiiban faqaaluu waxay dhihin hadaa lilah bizacmin waase igala tahay beertii oo meeshan taallay dhihi intaana allaale intaana sanamka iyo khaadimiintiisaa leh wixii alla lahaa hadduu baaba'o waxba u celin mahayaan waxa allana fuqaradii waxaasay siinayaan wixii sanamku lahaa hadduu baaba'ana wixii allay uga soo qaadayaan waa fikrad xumo wahaadaa kanna lishurakaainaabuu usugnaaday kuwaan alla la wadaajin jiray cibaadada famaa kaana wixii usugnaaday lishurakaa'ihim shurakadooda falaa yasilu gaari maayo ilallaahi alle oo wixii wixii alla lahaa markuu dhammaado wixii shurakadoodu lahayd usoo qaadi mahayaan oo masaakiinta ma siinayaan wamaa kaana wixii usugnaaday lilaahi alle fahuwa yasilu wuu gaadhi ilaa shurakaa'ihim shurakadoodu gaadhiyo wixii asnaamtu lahayd markuu baabao wixii alla lahaa bay siinayaan asnaamtii saaa waxaa xun maa yaxkumuuna waxay xukumeen waa fikrad iyagu ay aamineenoo asnaamtay ugu danaynayaan waxaanoo asmaaday aadaasnaamta iyo aada u caabudayaan marka asnaamtay siinayaan waxay aaminsan yihiin ilaahay inuu qani yahon waxba u baahnayn haddana maca daalika waxaanayay caabudayaan wakadalika sida kuwaa shaydaanku ugu qurxiyey yuzayana ugu qurxiyey likaiirin in badan oo mirsliina ka qatla awlaadihim caruurtooda layntooda shurakaahum baa u qurxiyey shurakadoodii jinkii iyo shaydaankii shurakadii yaa u qurxiyey liyurduuhum inay halaagaan darteed waliyalbisuu inay khaldaan calayhim dushooda diinahum diintooda meesha waxa weeye xagga icraabta marka la yidhaha qatla awlaadihim masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi wa tumima bifaacili baan idha markaan icraabayna qatlada faacilkeedu waa shurakaahum marka intaa yar ku baraarug wakadaalika sidaa shaydaanku ugu qurxiyey yuzayana u qurxiyey likaiirin in badan oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid a qatla wlaadihim awlaadooda layntooda shurakaauhum baa u qurxiyey jinkiibaa u qurxiyey liyurduuhum inay halaagaan waliyalbisuu inay khaldaan calayhim diinahum dhowr sugood bay u leyn jireenoo gabdhaha way abaalnololin jireen gabdhaha way abaalnololin jireen abaalnolinta ma taqaan caruurtu ma taqaanee ruuxii anagu markaan caruurtan baa ku ciyaari jiray intaan ruux ciid ku rigna walax baa lololi marka gabdhihii waxay leeyihin waanu ku ceeboobayna hadday gabdhihii dee in la qafaa suuragala si kalaa suuragala way aasayaan gabdhihii qaarna marna waxay uga jeedaan lilimlaaq khashata imlaaq gaajay ka cabsanayaano gaajay ka cabsanayaan inaan waxba weyno yaan ka bay leeyihiin saasay u leeyin jireenoo dhaqankooda ahaa sidaa waxaa u qurxiyey shayaadiinta iyo odayaasha ka waaweyn ma sidaa uqurxiye allah wuxuu leeyahay walow shaa allahu alla hadduu doonana maa facaluhu sidaa ma sameeyeen haddii alla doono sidaa ma sameeyeen ee shaydaan baa duufsaday wey walow shaa allahu alla hadduu doono maa facaluuhu sidaa ma sameeyeen fadarhum iskaga tag iyomaa yaftaruuna waxay been abuurtaan isudaa ka tag waa kaynu nidhi aayadaha noocana waa intaan jihaadka la jihaadine la sharciyeyna markii jihaadku jiray ee jihaadka la sharceeyey tallaaba laga qaaday fadarhum iskaga tag iyo maa shaygii yaftaruuna ay been abuurteen nabiyullaahi maxamedo allah subxaana wa tacaala